تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الصلاة ودرسيني صدحات كتاب كين سفينة النجاة waxaan soo dhammaynay dahaaradii axkaamtii dahaaradan soo dhammaynay inta kitaabka noogu taalay kitaabkii waxaan marnaa qaybtii labaad ee salaada ayaan gelaynaa insha allah kitaabka waxaan isku dayeynaa ilaa iyo inaan dhammayno duaa la idmo insha allahu tacaala darsigan waa darsigii saddexaad ee kitaabka sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala kitaabu asalaati faslun acdaaru salaati itnaani faslun acdaaru salaati itnaani acdaaru salaati salaada waxyaabaha cududaarka u noqon kara meela aadaan garan waaye acdaaru salaati salaada waxyaabaha cududaarka u noqda ithnaani waa labo salaadu cududaar lababa yeelan kadhaa keliya kow annawmu qofkii inuu seexday wanisyaanu qofkii inuu hilmaamsan yahay cudurdaar eh, eh, saddexaad ma jiro salaadan marka qofku dhaafayso waa inaan laba cuuda midka ku dhaaftaa imaa inuu hurday oo hurday ee ku dhaaftay ee imaa in hee uu hilmaamsanaan ay ku dhaaftay isagoo soo jeeda hadday dhaafto dembiilo weey masalaa laga hadlay wataa marka annawmu wanisyaanu qofku inuu hilmaamo ama hurdo weeyaan faslun shuruudu salaati amaaniyatun salaada waxyaabaha shardiga u ah sideed waaye kitaabka hore maxaan kusoo dhiganay kitabka hore maxaan kusoo dhiganay labiyo tobann ahaayeen markakitaabta ah, qaarna waa la isgelinayaa kuwana waa la kala gurayaa kuwa cusub ma jiraan faslun shuruudu salaati salaada shuruudeedu hamaaniyatun sideed weye intaan salaada la gelin waxyaabaha la iska rabo sideed arrimood weye kow dahaarat lxadathayni dahaaratu lxadathayni labadii xadad yacnii weese jabkii wixii weese waajibinayay iyo wixii qubayska waajibinaya labadaasba in la iska daahiriyo dahaaratu lxadathayn baa la dhaha wa tahaaratu iyo in laga daahir yahay caninnajaasati najaasadii in laga daahir yahay fi thoobi marada ku dhacaysay walbadini jirka taabanaysay walmakaani booska lagu tukanaya taabanaysa waa in ayadana daahir laga wa satru lcawrati cawradii in la asturo weeye cawradiina shiikhu uu soo tilmaamay kanna wuu sheegi doonaaye waistiqbaalu lqiblati qibladii in loo jeesto oo la qaabilo wa dukhuulul waqti waqtigii salaadu inuu soo galo waalcilmu iyo qofku inuu og yahay bifardiyatihaa salaadan waajibnimadeeda inuu og yahay salaadan uu gelayo inay salaad waajiba ku tahay wa an laa yactiqida waa inuusan aaminin fardan oo min furuudihaa salaada waxyaabihii faradka ahaa ee ka midka ahaa mid ka mida waa inuusan u haysan sunnatan inuu yahay rukuucdiidanhu sunna u aqoon sujuuddanhu sunna u aqoon waa inuu u yaqaanaa hee rukni inay tahay inuu og yahay wajtinaabuulmubdilaati waxyaabihii burinayay weesada salaada marka sideed labayo tobanka saddexdaa saddexdii kale kitaabkii horean kusoo dhaafnay inuu qofku caaqil yahay inuu muslim yahay annaqaa min alxayd qaftii ahayd garanaysaa bataan soo dhaafnay alaxdaathu waxyaabaha qubayska waajibiya ama weesada in la weesaysta waajibiya ithnaani weeyaan xadathun mid asqaru yar iyo wa xadathun akbaru mid magaranaysaa weyn marka alxadath alakbaru walxadath alasqar waa midka alxadath alasqar waa kan weysada waajibinaya sheikhuu sheegi doonaa yacni afartii waxyaabood oo qofka ay ku waajibaysa inuu weysaysto hadday ku dhacaan waxaa loo yaqaanaa afarta alxadath alasqar shantii waxyaabood oo qofka hadday ku dhacaan qubayska laga rabay ayadana waxaa loo yaqaanaa alxadath alakbar fal askaru kan yari maa awjaba waa kii waajibiya alwuduu'a weese kii waajibinaya weeyaan wal akbaru kan kuweynayna maa awjaba algusla qubays kii waajibinaya weeye marka qofka haddii qof dumara ay istaabtaan ama kas iyo kamaa isku taabtaane kee bay soo gelaysaa xadathun askar bay soo gelaysaa haddii qofkii mani iyo wax ka yimaadaan maxay soo gelaysaa xadathun akbar bay soo gelaysaa wataa macnuhu waaya marka qeexid weeye maa huwa alxadad alakbar hadii lagu dhaho waxaad dhahaysaa maa awjaba algusla waa qeexidii maa huwa alxadad alaskar maxaa weeye maa awjaba alwuduu'a waa wixii wa si waajibiya alcawraatu alcawraatu arbacun haya cawraadku afar qaybood midkood waayo cawratu rajuli mutlaqan ninka cawradiisa ama waalcamati iyo qoftii adoonta ahayd fi salaati markay cafwan cawratu rajuli ninka cawradiisa mudlaqan ama salaadaha ku jira miyuusan ku jirine iyo wal amati tii adoonta ahayd fi salaati markay salaada ku jidhaa maa bayna surati wa ruba weeye labadaas xudunta iyo lowyada inta ka dhexaysa weeye ninka cawradiisa mudlaqan wuxuu ka wadaa inuu salaada ku jiro iyo in kale labada waa isku mid ninka waxaa cawro u ah xudunta iyo lowga inta ka dhexaysa warkabaa ku dhacay soo maa hadduu salaada ku jirana waa inuu qariyaa hadduusan ku jirana waa inuu qariyaa labadaba qoftii dumarka ahayd oo addoonta ahayd ayagu waxaan leenaa markay salaada ku jidho waxaa cawro ah yaah lowyada iyo xudunta inta ka dhexaysa halkaas waa hal qolo wa cawratu lxurati qoftii xorta ahayd oo addoonta aan ahayni fi salaati salaadda markay ku jidho cawradeedu waxa weeye jamiicu badanihaa jirkeeda oo idil waa cawro marka salaada ku jidho maa siwaa alwajhi waalkafayni markii laga reebo maa siwaa markii laga reebo alwajhi wejigii iyo walkafayni labadii hee labadii cumaacun ama labadii kaf naf waa intaa wixii kasoo horeeya labadaas wixii laga reebo salaada markii qofta xortaga ku jidhaahi waxaa waajiba inta kale inay qariso waa inay qarisa kitaabka hore waxaan kusoo dhiganay maxaa kaloo waajib noqonaya si loo sii hubsaday inay intaa waa in wejigiina wax kasoo qarisaa gacantiina hee wax soo dhaafisaa si loo hubsado wixii ka dambeeyey labadaas qaybood inay hee inay qarsoon yihiin wa cawratu lxurati qoftii xorta ahayd iyo walamati tii adoonta ahayd cinda al ajaanibi markay la joogaan ajaanib markay la joogaan jamiiculbadani waa jirka oo idil jirka oo idil ina qarsadaan wa wa cinda maxaarimihimaa markay la joogaan dadkii maxramka u ahaa markay la joogaan iyo wanisaa'i dumarkii markay la joogaanna maa bayna surati warugbati weeye cawradoodu waaya marka afar mas'alo buu kuu sheegay sheikhu raximahullah cawratu rajul oo aan la kala saaren ayada cawratul lamati oo la kala saarayo iyo cawratu lxurati oo hee la kala saarayo cawratu rajul ayadoo aan la kala saarin sura iyo rugba waayo inta ka dhexaysa cawratul amati markaa salaada ku jidho suro iyo rugba weeye buu ku yiri haddaysan samada ku jirin oo maxaa magaranaysaa ajaanib la joogtana jaamiicu lbadan maxaarimtii iyo dumarkii haddii ku dhex jirdhana sura iyo rugbadii bay kusoo laabanaysaa waa ujeedaan qoftii xorta ahayd markay salaada ku jidho labadaas gacmood inta hore iyo wejiga waa cawro ma ah inta kale cawro ah marka ay ku jidho ii sheeg Eh, ay la joogto ajaanibna ayadoo dhan baa cawro noqonaysa markay maxaarimteeda la joogtana maxaa cawro noqonaya asura warugba weeyaan marka cawra wax laga wadaa mar meel haddii la arkayo ee dembiilan ku noqonaysa wey macnuhu saa u faham faslun arkaanu salaati sabcata cashara arkaanta salaadu qofku markuu salaadii galo salaadaa dhexdeeda waxyaabaha waajibka ah inuu la yimaado waa laga hadlayaa maxaa kitaabka hore kusoo dhigan inay yihiin sagaal iyo toban kanna muxuu ka dhigay toddobiyo toban qoluu marka isku soo daray oo hal xaba ka soo qaada waa fahamta soomaa waay arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara toddobiyo toban weeye anniyatu kan koowaad waa niyadii qofka inuu niyeysto muxuu niyeysanayaa way noo imaan doontaa niyadu saddex darajee leedahay ficilkii inuu niyeysto inuu shay eh, salaaddii gaarka ahayd magaceeda niyeysto soo maahayn inay waajib taaye inuu niyeysto waa wixii waajibka lagalay athaani ah, runiga labaadee takbiiratulixraami xirashadii salaada la xirinayo allah akbartii wey athaaliu kan saddexaade alqiyaamu cala alqaadiri kii awooday istaagidiisi weeye filfardi salaada waajibka ahayd salaaddii waajibka ahayd kii awooday inuu istaago waa rukni hadduusan istaagin ama asagoo forora salaada uu xidho salaadaasi ma shaqaynayso mhm. araabicu tan qiraa'atu lfaatixati faatixa akhrinteedii weeye alkhaamisu kan shanaade alrukuucu in la rukuuco weeye asaadisu kan lixaad altumaaniinatu fiihi in lagu xaslo rukuucdii weeye asaabicu kan toddobaade alictidaalu in laga soo kaco rukuucdii weeye athaaminu kan sideedaad altumaaniinatu fiihi in istaaggii rukuucu laga soo kaca lagu xasilo weeye ataasicu kan sagaalaade assujuudu sujuudi wey marateyni la sujuudayey xaggan wuu kusoo daray soomaahayn assujuud alawal asjuud musan kala saarin in laba sujuudo la sujuudo alcaashiru waxa weeye altumaaniinatu fiihi in sujuudahaas lagu xasilo alxaadiya cashara waxa weeye aljuluusu in la fadhiisto bayna sajdatayni labadii sujuudo dhexdooda in la fadhiisto athaani cashara waxaa weeye buu yidhi raximahullahu altumaaniinatu fiihi in lagu xasilo fadhigii fadhigii labadaas sujuudood udhexeeyey athaalitha cashara waxa weeye altashahud alakhiiru ataxiyaadkii ugu dambeeyey araabica cashara waxa weye alqucuudu fiihi ataxiyaadka in loo fadhiisto atashahud alakhiir maxaa weeye waa akhrintii ataxiyaatu almubaarakaatu waa laga wada tashahud alqucuudna waa fadhigii in lagu dhex akhriyo hadduu eebba ku roonado alkhaamisa cashara alsalaatu cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga in lagu saliyo weeye fiihi ataxiyaadkaa ugu dambeeya dhexdiisa ama qucuudkaa dhexdiisa asaadisa cashara assalaamu in la salaamo naqsado weeye asaabica cashara atartiibu in hee la kala hormariyo weye in la kala hormariyo weeyaan faslun haadaa kani faasilun waa mid kala saaraya limaa madaya wamaa yaatiye anniyatu niyadu qofku markuu niyo xiranayo niyadu halaathu darajaatin saddex darajo waay saddex idaa kaanat isalaatu fardan salaada aad tukanaysa hadday salaadu waajiba tahay duhur hadday tahay wajaba waxaa waajibaya qasdu ficli ficilkii salaada horta inaad u qasado oo u dhaqaaqdo yaah kow labo wa tacyiinu in la qeexo salaaday tahay inaad tidhaahdo salaad duhura baan tukanayaa soo laba maah waalfardiyatu inaad sii qeexdo salaada duhurkaa inay tahay mid waajib ah warkaa ma ku dhacay marka saddexdaa darajo waaye salaaddii waajibka niyadeeda waxaa lagaa rabaa inaad salaad tukanaysid salaad duhur la yidhaahdo waajib ah intaa waa niyadda gashataa markaad salaada xihanaysid marka allahu akbar dhahaysid waa inaad saddexdaas arrimood a niyadda hee ay kugu jiraan inaad salaad tukanaysid duhur la dhaho waajib ah warkama ku dhacay waa salaadii waajibka ahayd haye wa in kaanat hadday salaadu tahay naafilatan hadday sunno tahay salaadu salaaddii sunno waaye naafiladaasoo mu'aqatatan waqti leh waqti kasta aan joogina waqti leh waqti gaari leedahay soo gasho karaatibatin sidii salaadihii waajibka la socday raatib waxaa la salaadaha waajibka la socda warkama ku dhacay labada ragcadood salaada subax ka horeeya labada ragcadood duhurka ka horeeya labada duhra ka dambeeya labada maqribka ka dambeeya labada cishaha ka dambeeya maxaa loo yaqaanaa inta ah raatibo raatibaa ladhaa salaadahaas wakti laleeyihin gormay soo galaan waktigii salaada duhre waktigii salaada soo gasho ayay soo galaan marka waa salaad sunna oo mu'aqata ah baa dhahaysaa maxay tahay mu'aqata ay lahaa waqtun wimaana muaqata maxaa laga wadaa lahaa waqtun salaadaas marka hadday tahay ayadana maxaa laga rabaa aw amase salaadu mid waktila ma aha waxa weeye daati sababin daata hee sababin wakti male laakiinse sabab keenaysa baa jidha qorax madoobaadkii oo kaleeto qoraxmadood wakti gaari miyuu leeyahay maya subaxda horee madooban ka deerabto duhurkii madoobaan ka dha casarkii madoobaan ka dha suma casargaabaadka qorax madoobaan ka dha marka wakti gaara ma leh laakiinse maxay leedahay sabab salaadii kusuufka ahayd oo qorax madoobaadka in la tukado maxaa sababaya in qoraxda madoobaata dee waa sabab marka waqti ma lehe maxay leedahay sabab keenaysa salaada ciidu ma salaad waqti la mise waa salaad sabab leh salaad waqti le wey maxaa yeelay markii la soomo ayaa hee waqti gaaree leedahay salaada roobdoontu ma salaad waqti la mise waa salaad sabab leh sabab bay leedahay wakti gaara ah ma leh lama dhihi karo maaliheblayaa la tukanayaa laakiinse maxay leedahay sabab ah markii abaari dhacdo ayaa hee la tukanaya marka salaadaha sunnaha ama salaad sabab la weeye ama salaad wakti leh labadaas udhexaysa salaada barqadii la tuka salaatuduxada la yidhahda ma salaad sabab la mise waa salaad wakti leh wakti bay leedahay barqay leedahay soo maa wakaa macnuu marka sheikhu wuxuu kay salaaddii sunnaha ahayd laba midkood inay tahay ama inay wakti leedahay ama sabab leedahay labadaas hadday salaadu tahay salaad labadaa midkood leh wejaba waxaa waajibaya niyadeeda ayada marka la niyeysanayo qasdulficli salaad inaad tukanaysid koow watacyiin inaad qeexdo salaadii sunnihii duhurka inaad tidhaahdo waa inaad qeexdaa waa inaad qalbiga ku qabataa salaadan aad tukanaysa inay tahay salaad ah sunnihii hee duhurka waa inaad qeexdaa waaya watacyiin macnihi waa sidaas wa in kaanad hadday tahay marka marka laba laba derajo weeye soomaa tii hore saddex derajey ahayd salaad inaad tukanaysid magaca duhur leh waajib ah tan maxaa weye iyadu inaad salaad tukanaysid salaadaas inay tahay tii duhurku sunnihii duhurka ayado inaad sunno tahay inaa inaa niyadda gashtaa kuma khasbanid warkaama ku dhacay wa in kaanat naafilatan salaad iska furan hadday tahay aan waqti lahayn salaad sunno iska caadiya hadday tahay waqti ma leh iska furan tahay salaad sawlana maaha salaad hee waktilana hee ma aha waa salaad iska furan inaad salaad tugtaa kugu soo dhacday fahamsamayn yah dadkusfacma ma yaqaanaan waajibkii waa laga soo bixi laaya tan waaba mid fog wey soo maa yacni qofkani si u joogo wuxuu iska go-aansan inuu salaad tukado waktina male bahashina male ee sababna male taasoo kale markay tahay muxuu niyeysanayaa wajaba taa waxaa waajiba qasdulficli inuu salaad tukanaya inuu qalbiga ku qabsado bes noocee tahay iyo ma garanaysaa eh, inay waajib tahay iyo inay sunno tahay iyo shaqadiisa maaha muxuu qalbiga gashanayaa muxuu qalbiga gashanayaa inuu salaadahee tukanayo bes saddexdaas darajo ayay niyadu leedahay hadday waajib tahay hadday sunno waqti la tahay ama sabab sunno furan hadday tahay warkaama ku dhacay walficilu ficilkala sheegaya oo uu ku leeyahay ficil inaad ficil e, u kacdid baa lagaa rabaa macnuhu waxa wey inaad tidhahdid usallii waan tukanayaa usalli xayaa ka dhahaysaa qalbiga waa inaad gashataa hadda afka ka tiraadici ku qabsan mayso laakiinse meesha waajibkaa ah inaad ku qabsato waa halkee qalbiga inaad er ficilkii usallii ahaa waan tukanayaa ficilkii ahaa qalbiga inaad gashato weeye watacyiin salaadda in la qeexo maxaa laga wadaa duhran in la caddeeyo duhr inay tahay casran in casr tahay in la caddeeyo waalfardiyatun waxaa weyaan fardan inaa caddaysid yacni salaad faradaan tukanaya inaa caddaysid saddexdaas masalo inaa qalbiga gashto weeyaan faslun fasalkani wuxuu kala saarayaa kan iyo kanaan dhiganayo kan soo socdee shuruudu takbiirati alixraami takbiiratualixraamtii allaahu akbartoo salaada lagu gelayey shuruudda ay leedahay hore mau soo dhiganay kitaabka hore kuma jirin way cusub tahay allaahu akbar markaa dhehaysid shuruud ka horeysa baa jidha inaan soo bixiso lagaa raba kow an taqaca allaahu akbartaa salaada lagu xiranaya waa inay dhacdaa xaalat alqiyaami xaalad aad taagantaha waa inay dhacdaa fil fardi salaaddii faradka ahayd u fiirso fiqhigu fiqhigu erayada waa inaad shiishaa ereyga waa inaad dul istatiraadaa ereygan muxuu faa'iideeyey muxuu ku yidhi fiiri goormaa takbiirto shardigeeda kole waxa weeye an taqaca xaalata alqiyaam takbiirta allahu akbartaa waa inay dhacdaa oo aad tiraahdaa adoo taagan taagnadaas goormay shar tahay fil fardi salaadii waajibka ahayd keliya xaggaa maxaa ku baxay salaadihii sunnaha ahaa adoo taagan inaad takbiirta xiratahay khasab maaha adoo fadhigaa xihan ka dha fadhiga ku tukan ka dhawa macnuhu salaada waajibkaa takbiirteedu naga jooji qofka salaada waajibka takbiirteedu hee hee waa in istaaga ee dhacda haddii istaag dhici weydo wakaa wa an takuuna waa inay tahay bilcarabiyati waa inaad carabiga ku tiraahdaa allaahu akbar ilaahay baa weyn inaana dhihin waayo waa inaad tidhahdaa allaahu akbar carabiya wa an takuuna waa inay ahaataa bilafdi ljalaalati lafdiga lafduljalaala la yidhahdo allaahu ah waa inaad isticmaashaa alraxmaanu iyo alraxiimu ha isticmaalin waa ku dhacay soomaahan ilahay magacyo badan buu leeyahay laakiinse maxaa isticmaalaysaa adigu lafdiga allah baa isticmaalaysa waa lafdi akbaruna waa inaad isticmaashaa akbaru lafdigaas waa inaad isticmaashaa lafdi la macno ah ha isticmaalin acdamu oo kale allaahu acdamu salaad kugu xirmi mayso acdam iyo akbar waa isku macni warkaama ku dhacay laakiinse maxaa lagaa rabaa akbaru mhm watartiibu waa in la kala hormariyaa bayna lafdayn labada eray allah waa inaad horaysaa akbarna waa inaad dambaysaa ha akbar allaahu baan la ogolayn warkaa ma ku dhacay wa anlaa yumadda waa inaan la jiidin hamzatuljalaalati lafdiga allah hamsada ku jidha waa inaan la jiidin waa warkaa ma ku dhacay allah waa inaad tiraahdaa wa cadamu maddi baa'i akbaru akbaru ba'da ku jidhan waa inaan la jiidin cadamu maddi waa inaan la jiidin wey macnuhu cadamu waa in aan maddi la jiidin wey macnuhu waa cadamu maddi waa inaan la jiidin hee bacd baaya allaahu akbar allaahu akbar waa ina tahdaa allaahu akbar ha dhihin ma jidho macnihi baa isbedelaya waanlaa yushadida waa inuusan qofku adkayn albaa bada inaan la adkeen bada ha adkayn wa an laa yaziida waa inuusan ku darin waawan waaw saakinatan reeban waa inuu ku darin oo muxuu ka wadaa amase mutaxarikatan xarakaysanoo beenal kelimateen udhexaysa ha allaahu huu halaagda wolowreeb baa ka dhigta lama baahna yah lamana baahnaa mid xarakaysan allaahu waa akbarna lama rabo warkama ku dhacay yah wa an laa yaziida waa inuusan ku ziyaadin waawan wow qablaljalaalati lafdiga allah hortiisana waa inuusan ku darin hee wow wallaahu akbar waa inuusan dhihin warkama ku dhacay aslan wowdii dhan waa la joojiyey haye wa an laa yaqifa waa inuusan istaagin beena kelimatay takbiiri takbiirta labadeeda eray dhexdeeda waa inuusan istaagin allaahu intuu iska aamusa waqfatan dheedherer istaagid dawiilatan dheer iyo walaa qasiiratan mid gaabantoonna wa an yusmica waa inuu maqashiyaa nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa xuruufta takbiirta ka koobantaha o dhan waa inu naftiis maqashiyaa allahu akbar waa inuu ismaqashiyaa wa dukhuulu lwaqti waqtigii waa inuu soo galay filmu'aqati muaqad maxaa ka wadnaa hadda yah yah filmuaqati maxaa laga wadaa tii waktiga lahayd baa lagawada hadda soo sheegayna waqtu waxa wey allatii lahaa waqtu salaadii waktigeeda lahaydna takbiirta markuu takbiirsanaya waa in waktigii salaadu soo galay salaadii duhur aan soo gelin waa inuusan allah akbar dhihin sunnihii duhurka aan la gaarin waa inuusan allah akbar dhihin warkama ku dhacay mhm. wa dukhuulu lwaqti waqtigu inuu soo galo filmucaqatati tii hee waktiga lahayd wa iqaacuhaa allaahu akbarti waa inuu ridaa wa iiqaacuhaa waa inuu ridaa allaahu akbarti waa inuu dhahaa hee xaalal istiqbaali xaaladda uu qiblada u jeedo isagoo qiblada u jeeda waa inuu allaahu akbar yidhaahdaa maxaa la diidayaa yaah isagoo xagga u jeedo meesha la xisaabinaya waa halkee laabta asagoo halka ha u jeeda waa inuu allah akbar dhiin waa inuu markuu allah akbarta dhahaya hee xagga u jeedaa warkaama ku dhacay wa an yukhilla waa inuusan tuurin bixarfin xaraf oo min xuruufiha xuruuftii ka mid ah xuruufta allah akbarta inuusan xarafna ka tuurin wa ta'khiiru takbiirati lma'muumi ma'muumka la tujinayo takbiirtiisu waa inay ka dambaysaa can takbiirati limaami imaamka takbiirtiisa waa inay ka dambaysaa yaa dambeenaya imaamkaa dambeynaya takbiirtiisi warkaama ku dhacay waayahay wa ta'khiiru takbiirati lma'muumi ma'muumka takbiirtiisa waa inay ka dambaysaa can takbiirati limaami imaamki hee takbiirtiisa inay ka dambaysaa intaasna shuruud ayaa iska leh shuruuda waxaa iska leh takbiirtii baa iska leh faslun shuruudu lfaatixati casharatun faatixa markii la raba in la akriyo laftigeeda maxay u tahay shuruud salaadan axkaami shuruud bay leed in la hubiyaa waxa salaadan waa taa aakhira ku shaqa tegaysid aakhira dahbiyo dinaar ma yaalaan iyo dolar toona aakhira waxaa kharash ku ah wixii aad soo qabato iyo camal saalixa waa lagaa sarifayaa haddaa qof soo disho ama qof wax ku samayso ama qof dul soo dulmido aakhira dahabkii adduunka ugu badna dahaysta lagaa qaadi mayo aakhira waxa shaqaynaya waxaa weeye ajarkaagii ajarkaaga la bixinaya miyuu ku soo maagay haa salaadii qayb ka qaado waa lagaa sarifsa iska jir marka marka waa inaad soo sata adkaysaa atartiibu waa kow in la tartiibiyo salaada isfaatixadii in aayadaheeda la kala horeysiiyo waalmuwaalaatu in la xiriiriyo tii hore maxay inay kala horeyso alxamdu bismi illaahi araxmaani araxiim bisimka faatixada ka bilaabataa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim taa waxaa loo yaqaanaa tartiib baa loo yaqaanaa muwaalaadna maxaa weeye inay isku xidho inay isku xigto inaan kala aamusin xiriirin wey muwaalaadku xiriirin tartiib maxaa weeye kala horayn muwaalaad maxaa weeye xiriirin waa inaan xiriirisaa oo bismilah markaa tirahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani rahiim ka xojisa waa inaan iska aamusin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan araxiim ma jidho muwaalaad xiriiri salaada faatixada xiriiri wa muraacaatu xuruufihaa xuruufteeda in la ilaaliyo muraacaat ilaalin xuruufihaa la ilaalinayo wa muraacaatu tashdiidaatihaa shadkeeda in la ilaaliyo waxa shad ku jira in la ilaaliyo wa allaa yaskuta inuusan aamusin saktatan aamusnaan dawiilatan dheer inuusan aamusin alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ku waa inuusan jib iska dhihin ilaa muddo walaa qasiiratan aamus yarna waa inuusan aamusin aamuskaasoo yaqsidu uu oola jeedo markuu aamusayey bihaa aamuska uu oola jeedo qadcaalqiraa'ati faatixada inuu kala gooyaba marka aamuskii laba weeye hadduu aamusku dheer yahay faatixadaa soo bilaabaysaa marka ma ku dhacay hadduu aamusku gaaban yahay faatixada dhexdeeda aad aamustay labaa loo fiirinayaa ma waxaad markaa aamudaysay oo jeeday inaadan faatixada aadan kala jarin mise waa iska aamustay ujeedkaagumaayan faatixadii kala jar haddii ujeedkaagu waa inaad faatixa kala jarto waa inaad soo bilowda haddana markaa ku dhacay laakiinse haddaan ola jeedin faatixadii inaad kala jarto oo aad iska bedayso waxaan leenahay iska sii wado marka caadi weeye wa qiraa'atu kulli aayatin aayad walba in la akhriyo wa minhaa faatixadii waxaa ka mid ah albasmalatu bisinkaa ka mida haddaad e. bisin ka tagtid faatixadii baa ka tagta macnuhu wacadamulaxni laxnigii waa inuu iska ilaaliyaa almukhilli almukhilli meesha ka saaraya wey macnuhu almukhilli ama wax u dhimeeyey bilmacnaa macnihii faatixada laxniga faatixada macnaheeda wax u dhimaya waa inuu ka saaraa siraada aladiina ancamtu hadduu dhaho faatixadii macnadii waxbaa ka khaldamaya oo meeshuu dhihi lahaa ilaahay ha u nicmaysay muxuu yidhi ilaahi ha u nicmeeyaanu marka macnihii faatixada maxaa ku dhacay khalkhal baaxadle lama ogola kaas laakiinse laxniga aan macnihii faatixada waxba aan u dhimaynin inuu arday qofki inuu barta weeye laakiin faatixa ha u dhimi mayso warka ma ku dhacay waa yahay wa cadamu laxni laxni waa inuu iska ilaaliya almukhilli wax u dhimeeya bilmacnaa macnihii wa anta kuwana waa inay faatixadu la akhriyaa xaalal qiyaami taagnidii filfardi salaaddii waajibka ahayd salaaddii waajibka ahayd faatixa markaan akhrinaysa waa inay istaag ku akhridaa fadhi ha ku akhrin fadhihee fadhi iyo foorartoona ha ku akhrin faatixada wa an yusmica waa inuu maqshiiyaa nafsahu naftiisa alqiraa'ata faatixada waa inuu maqshiiyaa akhriskeedii alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim wa anlaa yatakhallalahaa waa inuusan soo dhexgelin wa anlaa yatakhallalahaa waa inuusan soo dhexgelin faatixadii dikrun xus alla la xusayo ajnabiyun oo faatixada ka duwan oo ka baxsan yah xus aan ka mid ahayn waa wa an yusmaca waa an laa yatakhalalaha waa inuusan soo dhexgelin dikrun dikr ajnabiyun salaada ajnabi kaca muxuu ka wadaa waa xindhisa qofkii alxamdu lilah buu yidhi faatixada soo akrinaya buu alxamdu lilah yidhi maxaan leenaha dikri waaye laakiinse hee dikri nooceeda weeye ajnabi oo salaaddii aan ka mid ahayn kaasoo horta soo dhexgeliyay faatixada dhexdeeda wuu soo bilaabaya haddana faatixadii warkaama ku dhacay ducadu salaada ma jebiso warka ma ku dhacay yaah ducadu salaada hee ma jebiso kitaabtaan ku arki doona waa gaari doona meeshan fiqi baa baranaysaa waa darajaadka maanta inta hays inaa sugtaa inta kalaa imaan doonta ayadoo la fahfaahinayo soo dhici doontaa wa anlaa yatakhalala hawena soo dexkan dikrun ajnabiyun faslun tashdiidaat lfaatixati faatixada shadadkeeda arbaca cashrata wey waa afar iyo toban xabo faatixada shadadka ku jira waa afar iyo toban xabo bismillaahi fowqa laami laamta allaahi ah yaah shadka saaran kow arraxmaani fowqa raa'i ra'da korkeeda shadka ku jira alraxiimi fowqa raa'i ra'da shadka ku jira alxamdu lilaahi allaahidaas eh, lafdiga jalaalaha fowqa laamil jalaalati lafdiga jalaalaha laamta ku jira dusheeda rabbialcaalamiina fowqa albaa'i soo ma jeedid alraxmaani fowqa araa'i alraxiimi haye fowqa hee fowqa araa'i maaliki yowmiiddiini haye fowqa addaali iyaaka nacbudu fowqa al yaa'i وإياك نستعين فوق الياء اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضادية واللام سدادكاس waa xuruuf caadiya haddaa ka tagtid salaadii faatixada waa khaldamaysaa afar toban faslun yusannu waa la sunneeye gacmihii in kor loo qaado fi arbacati mawaadica afar meelood afar meelood gacmaha inaa kor u qaado waa sunne yaah yaah afar meelood inaa gacmaha kor u qaado hee sunne weeye kow cinda takbiirati alixraami takbiirtii salaada lagu xirinayey inaa gacmaha kor u qaadaahi sunno weeye maxaa waajiba marka takbiirtaa waajiba inaa allaahu akbar tirahda waa waajib ayada laakiin sanaa gacmaha kor u qaada hee sunno weeye waa inaan kala saartaan waajib wey maxaa laga wadaa salaaddii hee salaaddu hore u socon mayso hadduu waajib maqan yahay sunnana maxaa weeye salaaddii bay ajarkeeda badinaysaa laakiin haddaad ka tagtid hee haba lagu raacan mayo warkaa ma ku dhacay okaa takbiirat alixraam takbiirta koowaad marka la xiranayo wa cinda arukuuci markii rukuucda loo socdo gacmaha allahu akbar baa wa cinda alictidaali rukuucda markii laga soo kacayana allaahu akbar baa soo dhahaysaa samica allaahu liman xamdu soo maahayn wa cinda alqiyaami min atashahud alawali wa cinda alqiyaami iyo markii laga kacayo min atashahuda atixiyaadka alawali koowaad atixiyaadka markaa ka kacaysid kiciddaas gacmaha kor u taagi maysid markaa soo kacdo allahu akbar soo dhihi markaas aad istaaga usoo dhowdahaad allah gacmaha kor u qaadaysaa warkaaba ku dhacay soo maa laakiinse fadhiga gacmaha kor u qaadi maysid afartaa meelood gacmaha kor baa loo qaadaa kama ku dhacay waaya wa cinda alqiyaami markii laga soo kacayo min atashahud alawal atixiyaadka hee koobaad faslun shuruudu sujuudi sabcatun sujuudda markii la sujuudayo shuruudeedu sabcatun toddoba wey qofkani markuu rabo inuu sujuudo yaa maxaa laga rabaa sujuudda inta sujuudin kahor waa inuu og yahay toddobadan arrimood inuu meel saaro kow an yasjuda inuu ku sujuudo markuu sujuudayo calaa sabcati acdaa toddoba xubnood waa inuu ka sujuudaa markii laisu geeyo afar bay noqonaya wataan soo sheegnay toddoba xubnood qofka inuu ka sujuudaa jabhada gacmahaas inta cad labada low iyo faraha hore qayb ka mid ah faraha hore inwaxaan kitaabka kusoo dhiganay faraha hore in la wada saara hee waajib maaha ee qayb ka mid a ah haddii aad saartid waajiba markaas toddobada xubnood waa kuwa an yasjuda calaa sabcati cadaa waa toddoba soomahayn laba lugaha faraha ah laba lowyadah ah, laba gacmahana ah, iyo sujuud toddoba waay markii la isu geeya afar bay noqonayaan labada lugo faraha halka soo qaad ilan fare isku yihiine labada lowna hee halka soo qaad labada calacaloodna hee halka soo qaad saddex iskumaa iyo sujuudda afar wa an takuuna jabhatuhu halkaa uu ku sujuudaya jabhadaas uu ku sujuudayaana makshuufta waa inay faydan tahay waa inuusan mara ku xiran yaah inuusan cimaamada kusoo xiran cimaamada u xiran tahay waa inuu marka sujuuda iska durjiyaa cimaamada waa inuu banneeyaa meeshaas maxaa yeelay hadduu meeshaa ku sujuuda asoo cimaamada ugu xiran tahay waxay ka dhigantaha asigoo ku sujuuday hee shay uu xambaarsan yahay shay uu xambaarsan yahay ku sujuudidna salaa sujuudaas ma jidho ma jidho sujuudaas wataxaamulu inuu isku qaado bira'sihi madaxiisa inuu ku culaysiyo meeshuu ku tukanayay taxamul waxa weeye inuu culays saaro wataxaamulu inuu culays ku saaro meeshuu ku sujuudayey bira'sihi asagoo isticmaalaya meesha markaa sujuudaysid madaxaaga sujuuddii meesha ku haysay inaa xoogaa culaysa saarto culays waxaa ka imaanayaa bira'sii madaxiisa marka macnu maaha ku xoq dhulka ku xoqin dhulka ku xoqin madax maxaa macnuhu yacni meesha hadday suuf ahaan lahayd waa in lahee waa inay diisi lahayd warkaama ku dhacay xoog la waa intaa keliya wa cadamul huwiyi waa inuusan u hooban ligayrihi waxaan sujuud ahayn waxaan sujuud ahayn waa inuusan u hooban dhagaxa laga soo turo hadduu ka gabbado kadib markuu sujuud u dhawaado muxuu yidhaahday iskaba sii wadoba sujuud darteed umuusan hooban muxuu u hoobtay dhagaxu ka cararay waa inuu soo laabtaa istaagaa kadib hee caada u sujuudaa wa anlaa yasjuda waa inuusan ku sujuudin calaa shayin shay yataxaraku la dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi asaga dhaqdhaqaaqiisa shay asagu markuu dhaqaaqo la dhaqaaqaya inuusan ku sujuudin yani shay uu xambaarsan yahay baa laga wadaa ama uu sito macnu waa intaa shay uu xambaarsan yahay ama hee uu sito waa inuusan ku sujuudin rama ku dhacay yaah marka salligaa ku tukanaysay dee markaa dhaqaaqa soo dhaqaaqi mayo yaah isaga ma soo gelayaa marka yaa hayaa ka jawaab ma soo gelayaa ma weedid miyaa xambaarsan tahay maya mana mana xambaarsanid gacantana kuma haysid mana xambaarsanid marka hadduu dhaqdhaqay haddii kala hee waxbay kaamageli ku sujuudaysaa warkaa ma ku dhacay marka erayada waa inaan kala gurtaan waa waayahay wartifaacu asaafilihi qeybtiisaa dambe waa inay ka sara martaa calaa acaaliyihi qeybtiisaa sare qeybtaa sare xabadka inta ka saraysa iyo sinta iyo inta ka dambaysaah waa inahay ay kala sareeyaan muxuu diidayaa inaad siman tahay dhabarkaagii iyo sintaadii inay siman yihiin waxaa sujuud lama dhaho waa inay intaada dambe waa inay kor jidhaa intaan dambe hoorena hee waa inay dhulkii taallaa hoos taalla meesha ilahay baa loo sujuudaya nin kibir badan looma baahna watuma'niinatu fi in lagu xasilo in in lagu xasilo oo la hayo ee aan laga soo boodin markiiba acdaa'u sujuudi khaatimo weeyaan acdaa'u sujuudi sujuuda xubnaheedu sabcatun wey aljabhatu waa jabhadii hore wa butuunu asaabici ilkafayni wa butuunu asaabici ilkafayni labadaa cumaacun yaa ninka hurdow labadaa cumaacun asaabicdooda calawshooda yacni inta gudaha ah warukbataani labada lowye wa buduunu asaabici rijlayni labada lugood faraha ay leeyihiin intooda hoose asaabic buduuntu waa sidaa macneeya xaggana waa badni intaas midabka gacanka waa badni xaggana waa dahri markaa ma ku dhacay marka meeshana waa halkaa badniga la sheegaya waa intaas waa intaas waa inay saaran tahay qayb ka mida ugu yaraan waa inay sujuulka ku haysaa qayb ka mida markaa ma ku dhacay khasab maa inay feydan yihiin waa xaggaa sujuuda wey faslun tashtiidaatu tashahudi atixiyaadka shadadka uu leeyahay ixdaa wa cishruuna weye koob iyo labaatan shad buu leeyahay atixiyaadku ha meeshan shadka lagu baraya khamsun shani zaa'idatun fii akmalihi wa sittata casharna fii aqalihi shan shadadka ka mid ah waa ziyaado fii akmalihi marka atixiyaadka si fiican loo dhammaystiro atixyaadka oo dhan markii la akrinayo bay shantan imaanaysaa atixiyaadka markii siyaadada laga jarona hee atixiyaadka siyaadada la atixiyaadka asalka wuxuu ka wadaa waa yahay ataxiyaatu lilaahi salaamun calayka ayuha anabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaamun calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiina ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah waa inta ugu yar fii aqali uu sheegaya waa intaa maxaa laga tegayaa ataxiya almubaarakaatu asalawaatu ayibaatu fii aqalihi markuu leeyaha marka shan zaaida fii aqalihi shantaas lama socoto marka fii akmalihi marka la dhamaystirana ataxiyaatu almubaarakaatu la akrinayay ma garanaysaa ataxiyaatu cala taa'i walyaa'i ta'ada iyo ya'da ayaa shadku saaran yahay ataxiyaatu kuwaasaa u akhriya eber bay akhrinayaan ataxiyaatu yada shad bay leedahay ataxiyaatu waana tiraada wa almubaarakaatu salawaatu cala saadi bay saaran tahay soo maah ila akhriya haye atayibaatu xagee saaran tahay cala taayo walyaa'i lilaahi xagee saaran tahay calaa laami ljalaalaji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 yaa intaas ugu yari shadka ku jiraahi iyo arbacun waa afar allaahumma cala laami wal miimi salli cala laami calaa muxammadin cala almiimi waa qallu salaami salaanta lagaga baxayey salaadana waxaa ugu yarshadadkeeda waa cafwan waa salaami salaan lagaga baxo salaadda waxaa ugu yar inaad tidhaahdo hee assalaamu calaykum jadkuna xagee saaran yahay cala siini buu saaran yahay ya salaam faslun awqaatu salaati salaada waqtiyadeedu khamsatun waa shan shan shan salaado salaadaha waajibkaahe shan waqti bay leeyihin awalu waqti duhri mise kitaabkan xoogaa uu faahfaahinayaa kii hore muxuu noo sheegayey marka ay soo gasho mid kasta muxuu noo sheegay markaay soo gasho kan waxa uu noogu darayaa mid kasta goorta hee ay baxayso awalu waqti duhuri waqtiga salaada duhur waqtigeeda ugu horeeyaahay zawaalu shamsi qoraxdu inay iilato weeye bartankiina ka iilato oo bartanka say ku ogaanaysaa qofkay ku xiran tahay qofka markuu saa u fiiriyo meel baa cirka bartan oga noqonaysa soo maahan xaggaasaa bartanku waa haddii qoraxdu ka leexatay duhur baa la joogaa maxaa laga jarayaa baana kitaabka kusoo nirin istawaha laga jarayaa soo hooska hooska ay keenayso eh, hadba waddada qoraxdu marayso hooska ka dhalanayaba istawa la yidhahdaa kaasaa laga jarayaa insha allah sifacan baa u fahmi doonaa wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya wakhtiga salaada duhur la tukan karo masiiru waa salaadii addaheedii yaa salaadii addaheedii salaada labaa looqey laba macno baa salaada inaga barta noo baahan yahay salaadani waa salaad adda ah iyo salaadana waa salaad qadaa ah waa laba eray salaadan waa salaad addaa ah, maxaa laga wadaa waa salaad waktigeedii ay intuu joogay la tukaday salaadana waa salaad qadaa ah, maxaa laga wadaa salaad waktigeedi markuu baxay hee la tukaday marka shiiku wuxuu ku yidhi marka qoraxdu iilato ilaa wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya masiiru dilli shayi masiiru dilli shayi shay kasta hooskiis inuu la mid noqdo midlahu asagoo kale ah, shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan salaadii duhur wakhtigeedii gebagebo weeye xaggaasuu ku egyahay ama ku dhacay muxuu soo bilowda qorax markay iilatay muxuu ku dhammaaday shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan salaadii duhur wakhtigeed waa dhammaaday intaa wixii ka dambe qofkii tukadah yaa intaa salaadaas wakhtigeedaas qofka waxay ku dhaafi kartaa laba waqti laba siyaabood inuu hilmaamsan yahay salaadii iyo inuu hurdo kitaabta kale ugu tegi doonaa waxbaa lagu daraa lakin eh, hadda maxaan dhiganay labadaa waqti inta ka dhexaysa salaaddu maxay kugu dhaafi kardhaa oo keliya inaa hurudid ama inaa hilmaansan tahay hadday labadaa mid ka mide labadaa waxaan ahayn salaadaas kugu dhaafta waqtigaas oo hooskii oo kula ekaaday aadan weli salaadaadu tukan dembiilaa tahay salaaddii markas waa lagaa rabayaa lakiinse maxaa noqotay dambiil khatar wey khatar wey mhm. hayra dillistiwaa'i markii laga jaro soo jeedid dululistiwihi dululistiwai maxaa la yidhaahdaa waa hooska ka dhasha qoraxdu wadooyinka ay marayso mar qoraxdu badsankaay maraysaa mar qoraxdu rabul mashriqayna iyo rabul maghribeyn ah, qoraxdu marna waxay maraysaa bartanka wadamada qaar waxay martaa gees qoraxdu waddamada qaar waxay martaa qoraxdu hee geesa waqooyi iyo galbeed waqooyi iyo koonfur bay maxaa soo galbeed ma waqooyi iyo koonfur bay kala martaa yacni bari bay ka baxaysaa markay galbeeda u dhacayso geeskana marsa u iilanaysaa waddamada waddamada qaarna saddexdaba way leedahay marka annaga soomaaliya saddexdaba waa leenahay wadamada cirifkaas ma garanaysaa waqooyi jira qoraxda waxay ka maraysaa ma garanaysaa hooskooda markasta nacana soo jiraa mar kasta maxaa yeele bartan mara ayadu ah, markii ah, la sawirayo caalamka ah, maxaa jira khadul istiwa khad la yidhaha soo maahayn dhulbaraha dhulbara soomala dhulbare dhulbarahaas qaarna dhulbarahaasaa mara qaarna dhulbaraha kor bay ka jiraan qaarna hoos bay ka jiraan marka dadkaas u qaybsan yihiin istiwuhu marka eh, markii dhulbaraha la joogo sida wadamada soomaaliya oo kale ah mar buusan jirin markay qoraxdu bartanka marayso istawi mau jiraba markay geeska marayso ama dhinac kale marayso istiwa wuu jiraa wadamada qaar wadamada labada dhinac jirana mar kasta ayaga maxaa u jooga markasta salaadii duhuur waxaa laga jarayaa waqtigii istiwaha maxaa yeele mar kasta hoos dheeraadaa ku jira ayaga ayib wa awalu waqtil waqtiga casarka waxaa ugu horeeya idaa saara dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu markuu ahaado milahu asagoo kale wasaada kuna darsamo qaliilan xoogaa yara xagga maxaa ka aragtaa duhur iyo casarki inay hee isgaleen soo ahayn waa sababta loogu wada qoftii xaydka qabtay hadduu casarkii gabaabsiga uu ka dhammaado waa sababta lo duhur iyo casar loo wada tukanayo maxaa waqtigoodaa soo galayba suma jeedid waqti wasaada qaliilan xoogaa yarna uu ku darsamo wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya casarka cinda guruubi shamsi qoraxdu markay dhacdo waqtiga casarka waa dhammaado wa awalu waqti lmaqribi maqribka waxaa ugu horeeya yidhi ghuruubu shamsi qoraxdu inay dhacdo wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya ghuruubu shafaqi cawaweertii inay dhacdo alaxmari axmari ay guduudnayd yacnii iftiinkii guduudka ahaayo ma garanaysaa galbeedka ka muuqday inuu dhaco ayaa hee cishi maqribka ugu dambaysa wa awalu waqtilcishaai cishaha waqtigiisa waxaa ugu horeeya guruubu shafaqi laxmari guruub waa dhicid shafaqna waa cawaweer soomaaliya amase midabkii guduudnaa alaxmari dhicidiisa midabkaasi marba hadduu meesha ka baxo oo meeshii mugdi soo galo cishaa soo galay wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya tuluuculfajri waagii soo bixidiisa alsaadiqa ee runta ahaa see usoo baxaa baanai waagaasi markuusoo bax see usoo baxaa muctaridan asagoo gudban saa uma soo baxee buuraha buu ku faafayaa ada markaa baadiye oo sidoo kaleeto waaga waaga saa markaa u fiirisid iftiin waxaa kuusoo baxaya faafayaba aa markaa u fiiriso buuraha kuu mudanay soo maahan buurahaas buu ku faafayaa iftiinku marka waxaa leedahay salaadii subax baa hee soo gashay mhm. waayahay wa aakhiruhu salaada subax waxaa ugu dambeeya tuluucu shamsi qoraxda inay soo baxdo qoraxday soo baxdo xilligii subaxa wuu dhammaaday waaya wa walu waqti ma boode wa awalu waqti subxi subaxa waqtigiisa meesheeda ugu horaysaa tuluuculfajri saadiqi fiiri fajru saadiq inuu soo baxo cishaa ku dhammaaday maxaa ku bilaabmay subax baa ku bilaabmay warkaa ma ku dhacay waaya wa aakhiruhu waxaa ugu dambeeya tuluucu shams qoraxda inay soo baxdo wal ashfaaq midabada soo baxa ashfaaq cawaweertu waadhahaysa cawaweertu ama midabada markii qoraxdu dhacdo yaa markay qoraxdu dhacdo midabada soo baxaay alaaatun waa saddex saddex midab baxaa ka baxa qofka marku guduud keliya iska haystaa marka cawaweertu dhammaato yacni markay qoraxdu dhacdo saddex midab baa soo baxa kow axmaru mid guduudan sosaas maa labo waa asfarun mid ma garanaysaa jaala jaala ah wa abyadu iyo mid cad iyo mid hee cad haddaba aan kala gurno marka alaxmaru kan guduudani maqriban weeye waa maqrib asagu inta kaa guduudani joogo maqrib baa jooga wal iyo wal abyadu labadaa soo harayna cishaaun weeye yani qofkii usii firsada arki karaa qof kasta ma arki karayo waa baadiyaha dadka magaalada jooga afarta jihoo nalku kaga baxayo xogta lamaba socon karaanba haddee baadiye qofku joogo markii mugdi iftiinkii gudnaa meesha uu ka baxo cadaan iyo waxbaa soo gelaya markuu caddaankii meesha ka baxo aagu mugdi buu wada noqonayaa qam ah marka aad ah, salaada maqrib waxaa eeganaysaa inta guduudkii tikhda ah meesha uu joogo hadduu baxo welidaaba culimmadu waxay dhihi jireen hore oo fiqiga qaybtiisa hore ee shaaficiyada dhihi jirtay salaada maqrib waqtigoo lehba maxaa inta guduudka jooga hee way soo koobantaa waa fiqigii hore ee shaaficiyada fiqiga dambe isagoo waqti gaar u qabta waayaha wayundaw waxaa la sunaya taakhiiru salaati alcishaai cishaha salaad tugashadeeda in la dib dhigo ilaa an yagiiba ilaa meesha uu ka baxayo ashafaq asfar kii jaala jeclaahaya walabyad kii caddaa labadaba inuu meesha ka baxo haahey halkaas noogu joojiya maanta hada bilaahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wala slam ajmaciin